ahaa ee maaragtay waxa weeyaan dalaaqa lagu tacliiqinayey wuxuu markaa inoo sheegayaa tacliiq cusub wuxuu leeyahay wa in qaala hadduu yidhaahdo in kunti xaa'ilan haddii aad tahay gabadh aan uur lahayn fa anti taaliqun waad furan tahay hadduu yidhahdo haddaanad ilma sidin haddii aanad uur lahayn waad furan tahay hadduu yidhaahdo walam yakun istabra'ahaa raximkeedana aanu hubsanin qabla daalika hadalka intaanu odhanin xaruma wad'uhaa jimaaceedii xaaraan buu noqonayaa xataa yastabri'ahaa ilaa inta uu hubsanayo muxuu ku hubsanayaa bihalaathati aqraa saddex duhri waqiila waxaa la yihi biuhrin me hal uhri buu ku hubsanaya waqiila waxaa kaloo la yihi bixaydatin xaydo ayuu ku hubsanaya gabadhi hadduu ku yidhaahdo haddaanad uur lahayn waad furan tahay de waxay noqonaysaa iminka ma kala garanayna markaa inay furantay iyo in kale waa in haddaba laba mid bay noqonay inuu dee hubo oo u og yahay inaanay uur lahaynoo uu dee hubsaday muxuu ku hubsanayaa dee maalan xaydki eh, dhiiggii heshay kadib buu markaa hadalkan yihi markaa isagii og inaanay or hadduu saa yidhi de waabay furan tahay taasi oo iyadu waa inoo iman doontaa ida kaana qad istabraa laakiin haddii aanu hubsanin ee uu saasuu yidhi haddaan aduur lahayn waad furan tahay waxaynu leenahay uma dhawaan kartid waayo waxaan ka baqanaynaa inay furantay ilaa aan hubsanayno uur may leedahay mise ma laha uma dhawaan kartid inay haddaba uur leeday maxaa lagu ogaan saddex weji buu kuu sheegay weji odhanaya saddex tohri baa la doonaya sidii ciddadaba de ila marka la furaba way ciddo tirsanaysa saddex tohri bay tirsanaysay saddexda tohri waxay u tirsanaysay si markaa hadda in caloosheedu ay ninkii hore ka maran tahay loo hubsado markaa saddex qori iyaa la tiri kaasuu sheeku rajaxay waxaa kale oo la yihi mayane hal tohri iyay tirsanaysaayo yacni markii ay hal mar dhiigga hesho dee duhri baa u dhammaaday kaasaa markaa inoo sheegaya in aanay waxba caloosheeda ku jiro saasaa lagu ogaaday de inay furan tahay markaa caddaanaysa ka saddexaad oo muctamadkii wuxuu leey ma ayaa lagu ogaanaya bixayda yani waa xaydo dhamaystiran in ay hesho oo uu ka dhammaado markaa kadib ayaa dee maaragtay waxa weeye istibraagii uu dhacayaa inuu furiinkii dhacayna way caddaanaysaa goormuu dhacaya fariinkaasi dee markiiu ku dhawaaqay maayanu imika dhacay laakiin waa la ogaanayaa dibun baa laga ogaanayaa markii ku dhawaaqay buu dhacaya ilan wuxuu yihi in kunti xaailan hadda haddaad tahay saasaad ku furan weeyaan marka marka xaydadii ay u dhammaato waxaa markaa kan loo rajaxayaa de waxa weeye waxaa la yihi alxaydu huwa daliilu baraa-ada raximka dhiigga ayaa tusiya marka xaydadii markay dhamaystiranto waa ti markaa adoontii wixii lamidka waa ti istibraaga lagu samayn jiray ama hubsashada hal xaydo lagu samayn jiray tanna markaa waa sidii oo kale marka hal xaydo iyaa ku filan xaydadii markii ay dhammaato ayay caddaanaysaa in markaa de waxa weyaan waxba calooshii ku jirin kadib markaa inay furantay iyaa caddaanaysa oo weliba koobaad u dhammaaday haddii uhri dhexdiisa lagu furay labadii uhriya kale iyay tirsanaysa fa baana haddaba markii ay caddaato annahaa xaailun inay calool maran tahay alaqad way furm furmaysaa oo yani waxay furmaysaa markii dee uu markaa ku dhawaaqay ayaa laga soo bilaabaya wax tusibu waaba kanku yihi waa xisaabsan maa madaa wixii tegay oo min alaqraa'i ahoriyada ah min alciddati ciddada lagu tirinaya wixii hor hadalkii uu ku dhawaaqi ahoriyadii ka dambeeyey ama saddexdaba tiri ama saddexda qawlkaas ku socotaba adhaartii qawlka ka dambeysay iyo de kii uu la kulmayba hadday daahir ahayd markii uu yihi in kunti xaailan fa anti aaliq uhrigaa iyo ka dambeeyaba waa loo tirinay oo ciddaday kamid yihin ilan alaaqii markaasuu dhacay wain baana anahaa kaanat xaamilan hadday dib ka caddaato in ay uur lahayd markuu hadalkan yihi xalla waduhaa de mabay furminba soo ma ila wuxuu yihi uur lahayn baad furan tahay waxaana inay uur leedahay kol hadday caddaatay de markaa ma furmayso mar haddaanay furminna jimaacii iska xalaal wey markaa de waa lagu ogaan karaa waxyaalahan imika de lagu baaro laakin waa in yani laba dhakhtar oo kale ay xaqiijiyaan laba dhaktar day xaqiijiya inay leedahay waa saasay markaa uur ku yeelanaysa inay ur leedahay markaasaa ku xaqiiqoobaysa wain ilan mar hadday uur leedahay ilan xaydadiiba suuragalahe haddaynu ana xayday ku lagu hubsanaya xaydadii de ma suuragal ah kol hadday xaamil tahay fi laalib laa taxiid wain kaana istabra'ahaa hadduu caloosheeda hubsaday intii aanu ereygan ku odhanin xalla waduhaa fi lxaal inuu markaa iska jimaacaa hadda way bannaan tahay wa qiila waxaa la yidhi laa yaxilu ma banaana xataa yastanifa alistibraa ilaa iyo hubsashada uu ku celiyo hadalkaa ufiirso wuxuu yihi haddaanad uur lahayn waad furan tahay waxaanu hubsaday oo u caddayd intaa ka hor in aanay uurba lahayn haye jimaacina muxuu yihi waa xalaal suu alaal noqo maana furmin ya hadduu hubsaday in aanay uur lahayn oo haddana uu yidhi haddaanad uur lahayn waad furan tahay ma furantay mise may furmin ilan waaba la hubaa inaanay uur lahayn sooma ya gabadhiiyo furantay sidee marka xal labo dalkay ka imanaysa waa mushkil waa min mushkilaati tanbiih wey masaaisha mushkilka ee tanbiiha ku jirta markaa nusakda badankooda halkan dhigaya masalada qeyr qaar kamid ihina masalada soo socotay daba dhigayaan booskeeduna waa halkan halkaasay sax ku noqonaysa laakiin halkan suuragal ma aha gabadhii waabay furantayba haddii sidan la yidhi haddii la ogyahay inay xaamil ahayn maanay furmin hadday furantay markaa kayfa yaxilu wauha markaa eh, nusakda qaar baa masaladan soo socda ka dambeysiin halkaasaana sa ku sa ku tahay marka aynu masalada kale akrino kadib inaan usoo noqon wain qaala haddii uu yihaahdo in kunti xaamilan haddaad uur leedahay fa anti aaliqun waad furan waa tii cagsigeed tan imika wuxu haddaad uur leedahay waad furan xaruma waduhaa jimaaci waa xaaraan xataa yastabri'ahaa ilaa uu hubsanayo ilayn hadduu iska jimaaco waxaa dhici karta inay dib ka qaaddo uurkii marka ma kala garanayna miyay furantay mise may furmin waqiila waxaa la yidhi oo qiila ah, baa wuxuu yahay yukrahu waa la karahaystaaye xaaraan maaha oo maxaa loo xaribi waayey dee asalku ma xamliga mise waa cadamulxamliga asalkiibaa wuxuu yahay baa la yidhi cadamulxamli inaanay uur lahayn ba asala marka de asalkiibuu waaf ayuu maaragtay waafaqsan yahay ilaa ay dib ka caddaanaysa inay uur leedahay oo ay caddaanaysa inuu eh, furay jimaaci waa iska xalaal laakiin waa karaahiyo qiilkan aana muctamada qiilkan ayaa muctamada bal waaba naskii baa li waayahay halkaasay deetana masaladii kuxigaysa wain kaana istabra'ah hadduu hore uhubsaday haddaba ninka yidhi in kunti xaamilan fa anti wuu hubeyba oo wuu sii hubsaday inaanay uur lahayn markaasu hadaad uur leedahay waad furan tahay dabiya furanta waxba may furmin xalla waطuhaa fi lxaal jimaaceedu waa iska xalaal bilaa karaaha karaahana ma jirto ma jiraan wa qiila qiil baa le laa yaxilu xataa yastanif alistibraa may xalaal noqon maayo markaynu halkan kale xurmada ku soconno xalaal noqon maayo ilaa uu uu u sameeyo markaa masladaas halkan iyay ku qurxoonaanaysa wain qaala hadduu yidhahdo in kaana fii jawfiki dakarun haddii calooshaada lab ku jirood labsidid fa anti aaliqun alqatan xabad baad ku furan tahay buu wain kaana unhaa caloosha haddaad inan ku sididna fa anti aaliqun alqatayn labaabaad ku furan tahay buu markaa mala hadda inay qaadda waxbaba ma doonayn ninkan isagii hadday lab hal dalqad buu yihi uu ka khafiifiyey haddii ay inan sidana labaad ku furan tahay bu fawalada dakara wa unha waabay mataanaysayba deetana inan iyo iyo inanba way dhashay dee alaqat halaatha saddexdiiba way ku tagtay ilan caloosheeda maxaa ku jira labadiiba way ku jireen de isagu calooshaada hadduu ku jirna waa intaa hadday inan ku jirtana waa intaa saddexdiiba markaa halkaa waa ku tegey la soco wain qaala hadduu ihahdo in kaana maa fii jawfiki dakaran hadda u fiirso waxaa lagu kala barayaa ha dhowtoole markay masaajidku ku timaado ereyada saad udhuxayso hadduu yidhaahdo in kaana maa fii jawfiki dakaran waxaa calooshaada ku jira lab hadduu yahay fa anti aaliqun dalqatan dalqad ku furan tahay wain kaana unthaa waxa aad calooshaada ku jira hadduu dhidig yahayna fa anti aaliqun dalqatayni labaad ku furan fa walada dakara wa unthaa way mataanaysoo labadiiba way dhashay lam tatluq maba furmaysaba marka masaladani <laughs> tii horena saddexbay ku furanta tanna maba furmayso maxaa udhexeeya mar wuxuu yihi ufiirso af soomaaliga hadaad dhuuxdo soo saari karaysa waxa calooshaada ku jiraa lab hadduu yahay dalqad ku furanta dhidig hadduu yahayna labaad ku furanta ayuu kan yihi kii horena wuxuu yihi caloosha haddii lab ku jiro calooshaada haddii lab ku jiro waad furanta dalqad ku furanta haddii dhidig ku jirtana labaad ku furanta hadalkaas miyuu kala duwan yahay mise waa isku mid ya isku mid ba calooshaada hadduu lab ku jiro iyo waxa calooshaada ku jiraa hadduu lab yahay isku mid ma maxay u kala duwan mar wixii oo dhan baad ka warramaysa marna inuu meesha lab ku jiro unbaad ka warramay markaa jawaabta marka ada markay inaan dhashay markuu yidhi haddii calooshaada lab ku jiro waad furan tahay ay mataanaysay caloosheeda lab ma ku jiray mise kumuu jirin muu ku jiray laakiin markuu yidhi waxa calooshaada ku jiraa hadduu lab yahay waad furan tahay ey haddana mataanaysa wixii caloosheeda ku jiray muxuu noqday wixii caloosheeda ku jiray ma lab noqday lab iyo dhidig ba noqday lab keliya muu noqon isna wuxuu yihi waxaa ku jiraa hadduu lab yahay baad dalqad ku furan tahay waxaa calooshaada ku jiraa hadduu dhidig yahayna labaad ku furan tahay de wixii calooshaada ku jiray labna ma aha dhidigna maaha waa lab iyo dhidig isaguna taa xukm u xidhin markaasaa kala fahan masalada yaana isaga kaa qasb aad bay u kala caddahay haddaad si fiican ugu fiirsatid hadhow markaad qaadi noqotid haddaanad ereyada dhuuxayn oo si fiican wax u kala fahmaynin ummadda dalaaq iyo arrimaha uga fudban iska aamo hadda haddaanad labadaa farqiga udhexeeya dareemeynin dadka waa wareerin doonta oo waxaan dalaaq ahayn baa dalaaq ka dhigi doonta waayahay in qaala hadduu yidhaahdo idaa allaqtuki fa anti aaliqun markaan ku furo waad furan tahay buu yihi uma qaal uma qaala laha markaasuu haddana yihi anti aaliqun waad furan tahay wahiya madkuulun biha gabadhuna midu la aqalgalay way ahayd alaqa alqatayni labadi way ku dhacayaan tan caadigana way dhacaysaa tii hore uu yihi markaan ku furo waad furan tahay waa mid mucallaqa baa la yii waa alaq mucallaq calliqan anti aaliqunna waa alaq munajaza kan munajaskii markuu dhaco kii ku caliqnaana wuu dhacaya laakiin dalaaq kala dambeeya kuma dhacayo saynu hore usoo arag ilan ciddaan jirin waa kanoo wuxuu ku yihi wain kaanat hayra madkuulin ba gabadhu hadday tay miaan la aqalgelin dalaqa dalqatan xabad keliyaa ku dhacaysa wain qaala hadduu yidhaahdo in dakalti daara faanti aaliqun gurigaa ah haddaad mar dambe geshid waad furan tahay uma qaala markaasuu yihi idaa alaqtuki anti aaliq haddaan ku furo waad furan tahay buu yihi fadakalat daara gurigiibay gashay waqacat dalqatun xabad un ku dhacaysa xabadda dhacday waa ti waa tii hore idaa dakalti daara fa anti aaliq tan dambe ma dhacayso ilan weli muu furina marka waxaa kala duwan inuu furiin ku dhaco iyo inuu furo marka markuu yihi in eg uma qaala baa kuu taalla kelmaddu waa wa loo fiirsaday wey haddaad gurigaa geshid waad furan tahay markuu yihi kelmaddaasi isaga way ka baxday soo ma ma soo celin karo wax isaga markaa ku ku xidhan maa marka dambe wuxuu yidhi haddana haddaan ku furo waad furan tahay markay guriga gashay ma isagaa furay mise way furantay way furantay isagu ma furin waxay ku furantay wax ka horreeyey haddaan kufurada haddaan kufurada wax ka horreeyo hawada ku jiray iyuunbaa ku dhacay shardigii halkaa hawada iska yaalay iyaa ku dhacay markaa waxaa kala jira dalaaqa inuu isagu ridiyo inuu dhaco markaa iminka dalaaqani wuu dhacay isagu haddii kala horreysiin lahaa hadduu odhan lahaa idaa allaqtuki fa anti aaliq oo taa uu horreysiin lahaa uu odhan lahaa haddaan ku furo waad furan tahay uu haddana markaa kadib odhan lahaa haddaad guriga gasho waad furan tahay oy gurigii gasho u ku dhici lahaa labaduba u dhici lahaa waayo hadalkii tacliiqan dambe tacliiqu hadduu ka dambe idaa allaqtuki fa anti aaliq tacliiqa guriga ku xidhan hadduu ka dambeeyo dee hadalkiisii hore wuu ku duldhacaya isagana oo inshaagiisani curintan uu curiyey iyo sifadii ay samaysay labadiiba hadday ka dambeeyeen wax isaga uu riday baa laga dhigaya laakiin haddii curinta gur eh, guriga ta guriga uu horreysiiyey kadibna haddana uu yidhi haddaan ku furo waad furan tahay waxaa la doonayaa fureen cusub oo ku dhawaa kii hore hawada ku jiray meeshaa ma saameynayo waxaa laakiin ka duwan tan kale wain qaala hadduu yidhaahdo idaa waqaca calayki alaaqii fa anti aaliqun haddii furiinkaygii hadduu furiinkaygu kugu dhaco ama tan aan ku tusaalaynana waa laga dhigi karaya idaa waqaca calayki alaaqi hadduu furiinkaygu kugu dhaco fa anti aaliqun waad furan tahay buuli furiinkaygu ku dhaco waad furan tahay uma wuxuu yihi in dakalti daara fa anti aaliqun guriga haddaad gashid waad furan tahay fadakarad way gashay uqacdalqataan labadiiba dhacaya ilan tacliiqan dambe laftiisu wuu ka dambeeyey mar haddii tacliiqii uu dambeeyey tacliiqii maaratay aqalgalku hadduu dambeeyey kii hore wuu ku tacalluqayaa laakiin halkan xaqiiqa ahaan hadduu yidhaahdo idaa waqaca calayki alaaqi waqaca calayki alaaqi hadduu yidhaahdo oo xataa la kala bedela halkan markay guriga gasho mar walba fureen kudhacayso kiisii maaha idaa waqaa iyo waxaa kala duwan idaa awqactu marka idaa waqaca hadduu yidhaahdo oo kii hore uu ku dhaco markaa lafteeda labay furmaysa wuxuu yihi markii hore idaa dakalti daara fa anti aaliq kadib bu haddana yihi idaa idaa waqaca alayki alaaqii fa anti aaliq kolkaasay gurigii gashay labaduba way ku dhacayaan sababtoo ah markan ay guriga gashay dalaaqa ku dhacay makiisiba mise waa qof kale dalaaqiisi waa isaga dalaaqiisi markaa lafdigan dambe buu ku dhaboobayaa dalaaqii horeeya ee hawada ku jira uu ku dhaboobay laakiin haddaan ku ah hadduu yidhaahdo inuu isaga ficil sameeyaa la doonaya ficilna muu samey wain qaala haduu ihahdo kulamaa allaqtuki fa anti aaliq mar kastoon ku furo waad furan tahay buu yihi uma qaala markaasu hadana waqaca dalqataani dee labaa ku dhacaya kan munajaskaa iyo kii mucallaqa ahaa waayahay haddaba kulamaadu soo noqnoqoshay sheegi jirtay tii saddexaadna miyaanay dhacayn mayma dhacayso waayo muu odhanin kulamaa waqace wuxuu yihi kulamaa allaqtuki markastoon ku furo markaa ficilkii furiinka markastuu sameeyo iyay tan kulamaada ku xidhan ay dhacaysa marka anti aaliq markan dambe uu yihi hal mar buu furiinkii sameeyey soo maha kaasi wuu dhacayaa kii mucallaqiina wuu dhacaya haddana weli hawada sidii ugu jiray laakiin de dambo badan ma yeelanayo mar kale hadduu furo saddexdii baa ka dhamaanayo inuu hawada ku jiraa macnaani sabiili wain qaala hadduu yidhaahdo kulamaa waqaca calayki alaaqii fa anti aaliqun tanaa ka duwan oo fiirso mar kastoo furiinkaygu kugu dhaco waad furmaysaa bui uma qaala laha markaasuu yihi anti aaliqun waad furan tahay buu yihi alaqat alaaan saddex bay tani furmaysa waayo markuu waad furan tahay yidhi maxaa ku dhacday dalqad taasi markay dhacday hadal horead taagnaa hawada ku jirayo mar kastoo kugu dhaco waad furmaysaa kii xabad baa ka dhacaysa kiina markii xabadaasi dhacdo wuxuu noqonayaa haddana dalaaq dhacay mar dalaaq dhacana kaasi hawada lagu ku jiraa ila wax dhamaanaya ma ila waa kulamaay kulamaad uma mar kastoo haddaad tiraahdo mar kastood gurigaa gasho waad furan tahay hadday gasho way furmi hadday soo baxday haddana gasho way furmi hadday intay soo baxday haddana gasho way furmiyo waxaan wa saa unugu jiraa oo aan xataa la soo dejin karayn weeyaan haddaad doonaysa inaad soo dejiso oo inagii soo marna waa inaad khulci iyo waxyaala soo marta halkaasun baad ubaxsan karta wuxuu yihi wain qaala hadduu ku yidhaha liarbaci niswatin afar dumara ayatukuna waqaca calayhaa alaaqi tii idinka mid ahee alaaqaygu ku dhaco fa sawaaxibaatuhaa tawaaliqu dangalooyinkeedu way furan yihiin tii kasta idinka mida ah ee alaaqaygu ku dhaco dangalooyinkeedu way furan yihin buu yihi uma qaala lixdaahuna midkood buu ku yihi anti aaliqun waad furan tahay taa alaaqima ku dhacay iyada kan munajaskaabaa ku dhacay kii munajaskii markuu ku dhacay kuwii kalena maxaa ku dhacaya kii mucallaqa ahaabaa ku dhacaya soo adda arki maysi kii mucallaqa ahaa markuu ku dhacana mid waliba haddana ilan mid kasta markuu ku dhaco haddana kuwii kale iyaguna haddana sii furmay mar kasta oo mid ku dhatana wiiiska wiii markaa waxa weyaan sidii shiaaraadkii nawowiga oo kale nucleerka ilahay u sii qarqaraxyaa sii qarqaraxyaa hawadu <laughs> afartiiba ilaa ay ka dhamaadaan way way soconaysaa alaqna halaaan halaaan marka saddex saddex iyay ku furmayaan waayo mid kasta markuu dalaaqa ku dhaco saddexda kale ayay furaysaa tanna way furaysaa tanna way furaysa deetana way iswada furfurayaan mid kastaaba markay saddexda kale furto dee mid walba saddexdi udhamaata wa in qaala hadduu yihahdo idaa xalaftu bialaaqiki fa anti aaliq alxalifu bialaq waxa la yidhaha baa jira alxalifu bialaaq oo fuqahaduna ay isticmaalaan alxalif bialaaq alaaqa in lagu dhaarto in lagu dhaarto maxaa loola jeedaa yani waa in arrin lagu adkeeyo arrin la adkaynayo in alaaq lagu xidho arrin la adkaynayo in alaaq lagu xidho weeyaan ila dhaarta maxaa loo dhaartaa si arrinta markaad xoojinayso iyaad ku dhaaranaysaa soo ma haddaba haddaad arrin dalaaq ku xoojinayso xalif bialaaq baa loo yaqaana maaha xalifkii xaaraanta ahaa alif bikeyrilahi xaaraanta ahaa ma waa xalif isilaaxiya kan marka dee saddex arrimood mid unbuu noqon qof aad wax u diideyso oo deetana ku adkaysaant baad leedahay gurigaa mar dambe haddaad geshid waad furan tahay maxaad rabtaa inaad adkayso diidmada aad diidan tahay gurigaa inay gasho soo ma kaa waxaa la yidhaahdaa almanc waa ma ma maaratay mma maa bihi mancun baynu ama xasi waxaad tidhi haddaad salaad xag salaad walba haddaad waktiga horaantiisa ka tukan weydo oo aad furan tahay maxaad rabtaa inaad ku booriso inay de xagga hore ka tukato xasi baa le kaana waa dhiirigelin waad ku dhiirigelinaysa waad ku adkaynaysa marka ficilki ku adka ku adkaynaysa ku saddexaad baan jiri karo oo war inaad isku qabataan oo tira haddaanay sidaa ahayn waad furanta yani waxa weeyaan waxaad tiri hebel wuu yimid iyaduna ay ku tiri muu iman markaasaad tiri wuu yimid muu iman waxaad leedahay haddaanu iman waad furanta takiid khabar baa laydhaha isagana war baa doonaysa inaad aad adkayso ood xoojiso wixii noocaasa waa tacliiq dabcan waa alaaq caliqan oo ku xidhan laakiin haddana xoojin loogu talagalay mar haddii xoojin loogu talagalay xalif baa la yidhaha alaaqii caliqna haddaan xoojin loogu talagelin xalif lama yidhaha maalan o kale hadduu ihahdo rabadaan markay timaado waad furan tahay kaasi xoojinaya wa alle lagu oojinaya ma jiran de marka kale maxaa la dhahdaa tacliiq maxdiya baa la yidhahda waa iska caliqaadun waa ku xidhid un alaaqii halkaa lagu xidhay si madaxta marka qorada soo baxdaad furan waqti hebel baad furantahay waa tacliiq maxdiya kaasi xalif lama yihahdo alif bialaaq lama yihahdo haddaba wain qaala hadduu yidhahdo idaa xalaftu bialaaqiki haddaan alaaqaaga ku dhaarto fa anti aaliqun waad furan tahay uma qaala laha markaasu haddana ku yidhi in kharajti min addaari guriga haddaad ka baxdid ood furan tahay haye kani xalif ma yahay marka xalif bialaaq haa wuu yahay kii horaa ku dhacay iyadoon guriba gelin imikaabuu dhacaya kii hore ilan alifkii baa la helay aw ama wuxuu yihi in lam takrujii min addaari guriga haddaanad ka bixin waad furanta tahay muxuu imikana ku dhiirigelinayaa inay baxdo marka muxuu noqonayaa xalif bialaaq buu noqonaya isaga laftiisu kii horaa dhacayay markaa aliqnaa aw ama wuxuu yihi in lam yakun hada kamaa qultum warkaasi sidaan kuu sheegay haddaanu ahayn fa anti aaliqu waad iga furan tahay saddexdii baad iga tahay sa aan kuu sheegay haddaanay ahayn saddexdii baad iga tahay kii hore markaa uu yihi idaa xalaftu bialaaqihi fa anti aaliq ayaa dhacaya marka intaan warkiiba lasoo hubsanin iyuu horta kii hore dhacayaayo alaqat alaaqii hore idaa xalaftu bialaaqihi fa anti aaliq uu yihi ayaa hadda dhacaya wain qaala hadduu yidhaahdo markii uu yihi idaa xalaftu bialaaqiki fa anti aaliq alaaqaaga haddaan ku dhaarto waad furan tahay markuu yihi kadib hadduu yidhaahdo idaa alacat ishamsu fa anti aaliqu qoraxdu markay soo baxdo waad furan tahay waxbuu akidayaa kaas waxba ma akidayo aw idaa jaa alxaaju xujaydu markay yimaadaan fa anti aaliqun buu yihi waxaala wuxuu akidayaa ma jirto lam taluq tan imika ku furmi mayso kii hore ee ahaa idaa xalaftu ku furmi mayso waayo xalif weli ma dhicin laakin maxay ku furmi xataa taluca shamsu da aw yaji alxaaju de waxaan imika sheegay marka uu dhaco qoraxdii markay soo baxda un bay furmi marka xujada ay timaado un bay furmi laakin imika hadalkan waxba ku wain kaana lahu cabiidu wanisaab addoomma iyo dumar buu leeyahay faqaala markaasuu yihi kulamaa alaqtu imra'atan mar kastoon mid idinka mida furo facabdun xurun hal addoon baa xor noqonaya wain alaqtu imra'atayni laba dumar haddaan furana marka halkan waa in mushaku cabiri doonaa marka waa intan wakulamaa baynu ayaynu ku fasirana sidii ti horeba kulama u ahay haddii sidan masaladan ka hadlay noqon mayso wax kalaa meesha soo bixi kulamaa alaqtu mraatan mar kastoo aan gabar furo facabdun maarata facabdun xurun adoon baa xora wa kulamaa alaqtu mraatayni ka halka yani wa kitaabku waa in weeyaan laakiin macnaha loo jeeda saas wain alaqtu ay wakulamaa alaqtu mraatayni mar kastoon laba idinka mida furana facabdaani xuraani laba adoon baa xor noqonay wain alaqtu halaaan mar kasta oo aan saddex furana fa halaaatu acbudin axraaru saddex adoon iyaa xor noqonay wain alaqtu arbacan afar yani wakulamaa alaqtu lakin halkan tan dambe waxba loogama bahnaa l waayo iyadu ma soo takarurayso labadan dambe wain alaqtu alaaan iyo wain alaqtu arbacan iyagoo inagu filanta lakin tusaaluhu si uu isku mid u ahaado kulamaada ku weedayso lakin iyado waxba daruuriya maaha taa labaadun baa laga maarmaana in kulamaa laga dhigo wain alaqtu kulamaa alaqtu mar kasta oo aan furo arbacan afar fa arbacatu acbudin axraaru afar addoon baa xora bal ragcadaba haddaad doonta nooga dhigdee wuxuu yihi mar mid furo ragcad baa laigu igu waajibtay mar kastoon mid furo ragcad baa igu waajibtay soo arki mays uu nadiray soo ma mar kastoon laba furana laba ragcadood baa igu waajibtay mar kastoon saddex furana saddex ragcadood baa igu waajibtay mar kastoo aan afar furana afar ragcadood baa igu waajibtay hadduu idhaaho ama afar maalmood soonkood baa igu waajibay saa doonta u mid furo maalin soonkeed baa igu waajibay mar laba furana laba maalmood soonkood baa igu waajibay mar kastoon saddex furo saddex maalmood baa igu waajibay afar furana afar baa igu waajibay hadduu sidaa yidhaahdo deetana fatalaqa arbaca nisbati afartiiba u fur ninkaa imise maalmood baa lagu leeyah hosoona waaya imise jeero minhala baa dhacay ila wuxuu yihi mar kastoon gabarh furo maalin soonkeed baa laygu leeyay halkaa imisaa ka soo baxaya halkaa afar baa kasoo baxaya de ilan afar jeeroo min haluu furay soo ma halkaa maxaa ka soo baxaya afar maalmood halkaa kasoo baxay waaya mar laba furana laba maalmoodaa laygu leeyahay bui imise jeeroo min laba abuu furay laba jeer ilan labada horena isku labay noqonayaan labada dambana laba isku noqonaya laba jeeroo min laba abay jirta soo ma waaya labadan laba maalmood baa kasoo baxay halkana maxaa ka soo baxay laba maalmood afar maalmood halki hore maad ku haysatay afar horena waad haysa afar hore iyo afartani maxay isku noqonayaan sideed baad ku haysa mar kastoon saddex furo imise jeer bu saddex furay markaa saddexdu imise jeer ba mar keliyadi mar kastoon saddex furo saddex meelood igu waajib markaa saddexdaas de saddexdii markaa saddex un baa kasoo baxaya ku dar koob iyo toban mar kastoon afar furana afar meelood igu waajiba hadduu yihi afartiina maxaa ka soo baxaya afar maaloodu ba kasoo baxay de ila hal mar bay dhacday hal mar bay dhacday marka afar maal isku dar marka wixi o dhan faalaqa arbaca nisbati afar haduu furo cataqa khamsata cashara shan iyo toban addoon baa xoroobaya ama shan iyo toban maalmood soonkoodbaa lagu yeelanaya iska dhe calaa daahiri lmadhabi madhabka daahirkii waa sida ee saxda wa qiila qolaa may waxa un waajibaya waxa un xoroobaya toban markaa qoladaasi kulamaadii baanay macnaba u samaynba waayo hadduu in odhan lahaa dee toban bay noqon lahay in alaqtu mraata facabdun xuru wain alaqtu mraatayni facabdaani wain alaqtu alaaa faalaaa wain alaqtu arbaan hadduu in wada isticmaali lahaa de mid kastaaba xabadda u horeysu baa ka dhici lahayd marka in alaqtu waaxidatan ta u horeysa markay dhacdo taasi u istaagi lahayd intu wixii aan kulama ahayni ma soo noqnoqdaan marka u horeysunba bay kufilanta marka qeybtaa hore xabad baa kasoo xasili lahayd qeybtaa dambana laba saddex bay noqon qeybta dhexe eh, labaad labaa kasoo xasili saddex bay isla noqon qeybta saddexaadna saddex baa kasoo xasili waa isku misa lix qeybtan u dambaysa ee afarta ahna afar baa ka xasili soo toban ma aha halkaasay tobanku ka imanayaan laakin dee kulamaadu soo noqnoqod bay sheegeysay soo noqnoqodka meesha ka saare waqiila waxaa kale oo la yihi iska xisaabaad yo iska sahlan wey sabcata qolaa tidhi toddobiyo toban qoladan waxbaa u dhuuntay qalad baa ku dhacayoo labadii bay saddex jeer ka dhigeen ninkani markii waa kii yidhi haddaan laba mar kastoon laba furo laba ayaa xoroobayay marka waxay yidhahdeen saddex jeeroo min laba abaa dhacay saddex jeer min lix bay noqon lahaayeen marka waay waxba ka qaldamayo tii koobaad iyo tii labaad waa isku laba soo ma waxay yidhaahdeen tii saddexaad iyo tii labaadna waa isku laba ta saddexaad iyo ta afraadna waa isku laba markaa saddex me min laba abaa ma jirta ba lakin waa qalad imise jeeroo min laba un dhacday laba jeero min laba un dhacday mar saddexaadoo laba ima jirto markaa tan labaad iyo ta saddexaad la isku qaban maayo ilan tii koowaad waa tan tii labaad laba ku ah ta saddexaadna bay laba ku tahay markaa qalad weeyi inaad tiraahdo ta saddexaad iyo ta labaadna labaan iskaga dhigaya qalad bay noqonaysa wain qaala hadduu ihahdo mataa waqaca calayki alaaqii markastoo alaaqigu kugu dhaco fa anti aaliqun qablahu alaaan hortii baabad saddex furnayd markastoo alaaqaygu kugu dhaco buu yihi hortiibaabaad saddex ku furan tahay dalqadu misay ahaayeen saddex marka wuxuu yihi markastoo dalqadaydu kugu dha ata halkan ma taata in in waqaa ba ataa ku filan in waqaa aleyki ama in alaqtuki haddaan ku furo fa anti aaliqun qablahu alaaan dalqadaa horteed saddex baad ku furnay deetana dalqadaasi maxay noqon ti afraad deeto afraad miyay jirtaa ma jirto kol haddaanay jirin may dhicin haddaana iyadu dhicinna saddexdii ka horreyna ma jiraan baa markaa imanaysa ilan saddexdan iyaga ku ohay iyada ku xohan yihin haddaanay jirinna dee ma jiraan uma qaala laha markaasu ku yihi anti aaliqun buu yihi lam tatlub maba furmaysaba sheekhu wuxuu kuri maba furmaysa markaa ninkaasi dee furniinkiiba wa ka xidhan yahay usaad waxu furi karaa haddaba ninkaasi ant maanta dhan hadduu anti daaliq anti daaliq anti daaliq hayo <laughs> wixii ma dhacayo waayo markuu hadday talaaq dhaco kii calliqnaaye saddexda ahee ka horreeyey baa dhacay kii calliqnaaye ka horreeyey saddexdaa hadduu dhacana dee tan afraad ma jirayso haddaanay tani jirina kuwii ka horreeyey ma jirayaan waxaa la yidhahdaa almas'alau surayjiya baa la yidhaahdaa ama dawru alaaq dalaaqa wareegay iska daba wareegay marka aad baa laysugu dhiban yahay sidaasuu sheeku isagu rajaxay culimo badan baana sidaa martay wa qiila waxaa la yihi maya balukaadiy sidaa alaaq ha xidhine albaabka alaaqu yaanu xidhmine tatluqu alqatan gabadhan iyada ihi dalqad bay furmaysaa oo saddexdan ka horeeyaa laqwi noqonaya iyagaa meesha kharibaya soo ma albaabka xidhayaa waa saddexdan laleeyahay way ka horeeyaan markaa saddexdaas albaabka xidhayay iyaa meesha laga saaraya waa kay sheekeynku rajaxayaano isagaa muctamada maxaa yeelay de waxa weeyaan laa sabiil ilaahayba ilaahayba alaaqa jideeye in alaaqii wuu xidhmay la yidhahdoo la xidho wax soconaya maaha wa waxaa la yihi taluqu halaaan saddex bay ku furmaysaa oo say saddex ugu furmaysaa xabadi waa xabadan horta de u ridaya dambe saddexdii ka horeeyey ma wada dhici karaane labaha laga soo qaadi bal xebadana ha lagu daro oo saddexa la yskaga dhigo laakin sida saxdaa ila saddexdaasi ma kala harayaan waa wad caliqan meesha waa laga saarayaaba imaam lghazali raximah llahu taala culamadu aad bay maslada ugu dhiban yihin oo lagu wareeray laba kitaaboo isradinayuu ka qoray laba laba kitaaboo iyagu isu jawaabaya ayuu ka qoray imaam lghazali raximah llahu taala adawr fi masala algawr fi masalati dawr iyo gaayat lgawr fi masalati dawr haddana imkaa sii dhuuxay buu leey intuu markii hore yidhi waxa weeyaan gun ugu dhaadhac ama yani waxa weeyaan aaya yani awrka waa gunta in loogu dhaadhaco masalada dawrka ayuu kitaabka hore magaciisu noqonaya kan dambana waa gaayat lgawr waa gunta kama dambaysteedii oo kale saas oo kale ay noqonaysa yani iminkaan aada usii dhuuxay oo kale inuu leeyahay iyaad mooda calaa kuli xaal qawlka a tatluqu alqatan ayaa sheekhiinku ay rajaxeen iyadana intaasaynu ku dhaafo misle hadal badan wey wain qaala hadduu yidhaahdo ayu waqtin lam ualiqki fa anti aaliqun haddaan wakti kastoo aan ku furi waayo waad furan tahay famadaa alay ama ayu ha waqti kastoo aan ku furi waayo waad furan ama markii aan ku furi waayo waad furan tahay famadaa calayhi zamaanun haddii wakti uu markaa tago yumkinuhu an yualiqa ay u suuragal inuu furo falam yualiq aanu furin dee alaqad way furmaysa wuxuu yihi waktiga aan kufuri waayoba waad furan tahay aan kufuri waayo ama maaratay markii aan kufuri waayo waad furan tahay dee waa tegey way furmaysaa kol haduu furi waayo dalaaqii mucalaqa ahaa ku dhacay walow qaala wain qaala hadduu laakin yidhaahdo in lam ualiqki haddaanan ku fa anti aaliqun waad furan tahay falmansuusu nasku waxa weeye annahaa laa tatluqu in aanay furmaynin ilaa fii aakhiri lcumur umriga aakhirkiisu un bay furmaysaa gabadhaasi hadday dee sii wada joogaan guurkoodu sii wada joogo eeg ninkani wuxuu yidhi tii hore waxay ahayd waktigii aan ku furi waayo ama goorta aan ku furi waayo waad furan tahay goorta aan ku furi waayo waad furan tahay deetana haddii wakti wakti la aamusnaa miaanay goor ahayn de waa goor aanu furin markaa kii mucallaqa ahaa baa dhacay laakiin kan in marka la isticmaalo waa tacliiq iyadu wakti ma sheegto markaa af soomaaliga waxay noo yar kala duwan marka ama goorta iyo haddii ayay lahajaadkeenna qaar kala duwaan sida xaggeennan oo kale meelaha qaarkoodna waa isku mid markaa qolyaha hadda si loogu macnayn garan maayo laakiin qolyaha ay u kala duwan tahay markii iyo haddii haddii aad guriga gasho iyo marka aad guriga gasho ma ku kala duwan miso isku ka mid hadday kuu siman yihiin si alla si lagu fahansiin la garan maayo lakin hadday labadaasi ku kala duwan yihiin markaad guriga gasho iyo haddaad guriga gasho labadaasi way kala duwan yihiin anaa kuu sheegaysa u kala duwan yihiin hadduu ku yidhaahdo goormaan kuu imaadaa ma waxaad ku odhani markaan guriga galo mise waxaad odhan haddaan guriga galo wuxuu doonayaa waktiga uu ku imanaya inaad u sheegto marka wuxu goormaan ku imaadaa waxaad markaan fadhiisto ka warran sidaas jawaab saxa maa haddaan fadhiisto haduu ihaa ka warran isma qabanaysa de marka haddaba intani af carabiga marka saas dadka saa u kala duwan tahay ee haddii ay maka maaa ohanaysaa haddii qiyaamuhu yimaado misa marka qiyaamuhu yimaado ya marka qiyaamuhu dha haddii qiyaama dhacdo od ohanaysa haddaad tiraa haddii qiyaamuhu dhaco maxaa la moodaya inaad kaba shakisan tahay inaad kaba shakisan tahay baa la moodayaa soo ma lakin kolkaad marka qiyaamuhu dhaco ama marka dadka lasoo saaro haddaad tirahda haddii dadka lasoo saaro dadku markay dhintaan haddii lasoo saaro oo haddii dadka lasoo saarayo lakin marka dadka lasoo saarayo saas dhacaysa lakin haddii dadka lasoo saaro ma ohanaysid haddaba saas marka ay ukala duwan yihiin iyo af carabiga ukala duwan yihin intu markaa sidaa haddii aynu u isticmaalno oo kale weeyaan haddaba hadduu yidhaahdo ku furi waayo waad furan tahay wakti kama hadlayo ninkan laakiin ficilkiisii buu ka hadlayaaoo wax furiina haddii layga waayo saasaad ku furan tahay wey markaa de in furiin laga waayo goormaa la ogaan dee kolkuu dhinto isagoon gabadhi furin <laughs> kolkuu dhinto un baynu ogaan in furiinkii laga waayo iyo in kale deetana ama iyadii ay maarata kahor dhimatda isagii oo aan furin marka saasuu ku leeyahay falmansuusu anaha laa taluqu ilaa fi aakhir lcumr marka wax kastoo la anfiye waa sidaa haddaan kuu keeni waayo waabad iga furan tahay saddex daqood waad iga tahay war waxa aniga iima keenaysa haylu goynine haddaan kuu keeni waayo kelmaduu isticmaalay ufiirso hadduu hadday isticmaalo sani noqonaysa haddaan kuu keeni waayo saddex daqood waad iga tahay goormaynu hubsanaynaa inuu keeni waayey marka wixii laga quusto ee ama wixii uu dhamaado aan laba helaynin oo suuragalba ahayn in la helo ama uu isagii dhinto ama ay iyadii dhimato markaasunbaa dalaaqa mucallaqa nafyiga marka inta u haddii nafyi uu ka dambeeyo markaasunbaa markaa laga quusanayaa markaasu dalaqaasi dhacay wain qaala hadduu ihahdo idaa lam ualiqki fa anti aaliqun haddaan ku furi waayo waad furan tahay haddaan kufuri idaa eeg idaa markaan kufuri waayo mise waa haddaan kufuri waayo u fiirso idaadu waa marka sideeda waa waa wakti bay sheegta marka marka aan kufuri waayo fa anti aaliqun waad furan tahay falmansuusu nasku waxa weeye annahu idaa madaa zamaanu wakti markii la helo yumkinuhu an yualiqa ay u suuroobaysa inuu furo falam yualiq aanu furin alaqat ila idaadu wakti bay sheegaysaa waa goortaan kufuri waayo kale markaan kufuri waayo waad furan iyo goortaan kufuri waayo furanta waa isku mid marka idaadu halka marka nafyiga ay ku jirto sidii intaha ula dhaqmi sidii mataada iyo kuwaasaad ula dhaqmaysaa zaman bay sheegaysaa wa qiila qiil baa la fiihimaa qawlaani idaa iyo inta waa laysku bedbedelaayey labada masale haddaba naqli iyo takriij ha geliyo naska halkan ku jira intiina ha geliyo naskii inta ku jirayna halkan hala keeno oo naqli iyo taqriij meesha hala geliyo lakin saxdii waa maxay waa taqriiru nasayn labada m labada kala duwan in iyo idaabaa kala duwan idaana zaman bay sheegaysaa culimadii naxwiba saasay sheegtaa waa dharfiya laakiin intu waa adaatu shart laa dalaalata laha cala zaman wain qaala hadduu yihahdo anti aaliqun ilaa shahrin waa un tacbiirka carabigaa ah. iyo halkan laga hadlaya ilaa buu isticmaalay ilaa shahrin ilaa bil baad furan marka ilaa bil baad furan de innaga af soomaliga hadii sidaa la yidhaahdo waxa uun loo fahmayaa uun inuu leeyahay bil baad furan tahay bishaa kadibna ma furnid oo taaqiitu alaaq in wixii uu yahay marka de way iska furmaysaa un baa de ayno ay noqon lahayd laakiin aathaar iyo waxbaa la helay ibn cabaas iyo radia allahu canhuma oo hadduu gabadhi ku anti aaliqun ilaa sana af carabiga in loo fahmi karayo waa tacliiq yani sanad kadib baad furan tahay marka ilaadani waxaa la yihi waa bimacnaa bacda de markaa bal malaa kutubti naxwina qori mayse ilaa oo bimacnaa bacdaa laakiin halkan aharkaa ibn cabaas iyo saxaabo kalena kumay khilaafin baa la yihi markaa saasoo ilaadan bacda loo macninaya ba anti aaliqun ilaa shahrin ay bacda shahrin markaa waa ku lam tatluq furmi mayso ilaa bacda shahrin bil kadib mooyaane lakinta af soomaaliya ku socon maysa ilata wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun fii shahri ramadaan bisha ramadaan dhexdeedaad furan alaqat fii awali juzin minhu qeybta u horeysa marka bishii saa loo galo iyay furan tahay ila haddii bishiiba la galo maa bishii lagu dhex jirin waa lagu dhex jiraa sidaada bishii u bilato rabadaan tii la gel juska u horreeya ku furan tahay wain qaala hadduu haddaba yidhaahdo aradtu bihi waxaan ula jeeday fi ljuzi alakhiir xagga dambaad ka furan tahay baan ujeeday qeybta u dambaysaad ku furan tahay lam yuqbal fi lxukmi qaadigu ma dhegeysanayo laakiin islaantiisu hadday dee rumaysato way iskala joogi karta laakiin qaadigu ka dhegeysan maayo haddii warkaasi uu gaaro maxaa yeelay dee hadalka daahirkiisu waa bishaa dhexdeeda bishii dhexdeedin waa la jooga marka khilaafu daahirka qaadigu ma dhegeysto wain qaala hadduu ihahdo anti aaliqun fii awali aakhiri ramadaan ramadaan aakhirkeeda bilowgiisaad furan tahay buui ramadaan aakhirkeeda bilowgiisa aakhirkeedu waa halkee kolkaad aakhirkii garato ayaad bilowgana garan marka aakhirkii baa la isku haystaa faqad qiila waxaa la yidhi taluqu fi awali leylati saadisa cashara dee ramadaan iyo akhir bay kala leedahay waa shan iyo waa awal shan iyo tobanka waa aakir qola saasay leedahay haddii shan iyo tobanka aakhir laga dhigo awalkeedii muxuu noqon dee habeenka lix marka habeenkii lix iyo bilowgiisa iyay furmaysaa saasaa markaa qiilkaasi uu leeyahay wa qiila waxaa kaloo layihi fi awali ilyawm alakhiiri min ashahri may bisha maalinta udambaysa ramadaan aakhirkeed waa maalinta udambaysa maalintaa udambaysa maaragtay waxa weeyaan bilowgiisa iyay ku furmaysaa kan dambaana markaa rajaxan kan dambea raja marka dabcan haddii isaga uu yihahdo niyadiisa inooga warma yihahdo saasaan ujeeday de waa la qaadan oo hadduu kii isku adkaa kii ku adkaa uu sheego waynu u qaadanaynaa laakin haddii isagii in la weydiiye ay suuroobi weyday waaba xanuunsaday wuu waashay hadalkanna waa la gabadhii baa lagu keeno waxaa la doonaya inaad sheegto waktiga furmayso markaa dee shaki kuma dhici jirin markaa xagga dambe aakhiru yawmi min ramadaan maalinta u dambaysa ayuunbaad kasoo qaadaysaa in ay furantay wa qiila fi awali yowmi alakhiiri nacam min ashahri yani maalinka u dambeeya bisha ah, bisha markaas waxa weeyaan bilowgiisa maalinta u dambaysa bilowgeeda ayay furmaysaa wain qaala hadii idaa madad sanatun sanad markay dhammaato faanti aaliqun waad firan waad furan tahay buu yii sanadkiisee loo tirinaya uctubirat sanatu bilahila ila dad muslimin aynu sanadkii waxaa lagu xisaabinaya waa bisha lagu xisaabin maayo wixii kale ifranjigii iyo wii fain kaana alcaqdu fi ahnaai shahri bil haddii haddaba dhexda lagaga jiray markii caqdigan uu sameeyey caqdigan tacliiqaa loo jeedaa tacliiqan markuu sameeyey ee hadalkan uu ku dhawaaqay bil baa dhexda lagaga jiray bishayda see laga yeeli uctubira shahrun bilcadadi bishaa hore soddon baa la xisaabi wixii dambana waxaa la xisaabi de bilashada bishun baa la eegi intay doonaan baa noqdaan tii sagaal noqonaysa iyo tii soddon noqonaysa saasay ku socon deetana bishan hore inta ka dhinnayd bishii hore maalan uu hadalkan dhexdeeda yidhi waxaa ka soo xasilay meel baa lagu qoraya hadday afar iyo toban maalmood noqoto iyo hadday ka yaraatay hadday ka badataba marka bilihii kale koob iyo tobankii biloode kale dhammaadaan ee bisha lagu tirinayay ayaa bisha uu dambaysay xagga dambe iyaa deetana laga dhigi tii hore soddon laga buuxin saasay noqonaysa wain qaala hadduu yidhahdo anti aaliqun ilyawma idaa jaaa hadu maantaad furan tahay marka berri la gaadho maanta aad furan tahay marka berri la gaadho inaad waxaan xalisaa la doonaya waxaas mas-uuloobeysa yani marka berri la gaadho ayuu furiin ku dhacayaa waxaanu kasoo bilaabmayaa maanta waxaas suuragal maaha baa layihi lam tatluq buu ku yihi musanifka ma furmayso waayo de hadduu talaaqu mucalaq yahay markaa uu ku caliqan yahay inu ka fur furiinku u dhaco weeyaan laakiin wakti ka horeeyey kama soo bilaabi karo wain qaala haduu ihahdo anti taliqun qabla mawti geerideeda ka hor baad furan tahay aw qabla quduumi zaydin bishahrin waaya qabla mawti bishahrin weeyaan dhimashadeeda bil ka hor baad furan tahay buuri ama zayd imaatinkiisa bil ka hor ayaad furan tahay fa maata deetana ninkii sidaa yihi uu dhinto aw qadima zaydun ama qofkii uu sheegay uu yimaado bacda shahrin iyadoo hadalkiisii bil laga joogo alaqad waxay furmaysaa qabla dalika bishahrin war waxa weeyaan dhibashada ama imaatinka bil ka horbay furmi laakiin haddii aan iyadoon bilba laga joogin u dhinto wuxuu yihi geerideeda bil ka hor baad furan tahay deetana iyadoon bilba laga soo wareegin ayuu isagii dhintay ma furmaysaa mise ma furmayso maxay u furmi weyday liannahu alaaqu waktiga la riday miyuu ka hormari karaa ila haddaynu idhaahno way furmaysaa waxay furmi waktigan u hadlayay wakti ka horreeyey taasina suuragal maaha ilan iyadoon bilba laga joogin buu dhintay soo aad arki maysid imaatinki zaydna waa saas oo kale taana iyada inaad saas ufahanto iyaa lagaa doonaya oo yani qofku waktigan uu ku hadlayo wakti ka horeeyey furiin ma ridi karo wain qaala hadduu ihahdo anti aaliqun amsi shalay baad furan tahay yani alaaq waxaad furan tahay shalay laga soo bilaabayo de suuragal maaha saw maha imikuun bay furmaysaa baa taas alaqad firxaali imikuun bay furmiyo amsidani waxaanu dib u celiyey un baad meesha ka tuuraysa dib u celintaas wax shaqaynaya maahe imikuun bay furmaysaa wa qiila waxaa la yihi fiihi qawlu aakharu anahu laa yaqacu meeshan kale ku jiro odhanaya ma dhacayaba waxan waayo dee ninkani imika muu ridina shalay baa riday wuxuu leeyahay waxaan imika ridayaa alaaq shalay dhacaya taasina suuragal maahe mar haddaanu suuragal ma dhacay baa lakin waxay leeyihiin amsida un ha laga tuuro waxaanu shalay yiri ayuunbaa meesha laga saaray wain qaal hadduu ihahdo in irti haddaad duushid aw sacidti samaa amaad cirka fuushid fa anti aaliqun waad furan tahay lam tatluq ma furmayso ilan wixii baa suuragal ba ahayn mal hadda imika aba suuragale waktigooda in la duulaa suuragal may ahayn marka wuxuu yidhi haddaad duushid waad furan tahay de markaa iminka hadday diyaarad raacdo talo may duushin mise may duulin ya suta la yidhahdo <laughs> saacad heblayaanu soo duullay miyaan la odhanin saacadaasaanu soo duullay saacaddaana waanu nimid miyaan la odhan de waa la yska isticmaalayaa dawgaadi <laughs> aw sacidti sama haddaad cirka fuushid haddaad cirka fushid waxaynu odhan karnaa yani samada haddaad gaadhid samadii sare dee samadii may gaadhin meelahan dhexay joogtaa hawadii joogtaa laakiin adu waxaan isleha anu duulimaadkaasi imika waa in la weydiyo hadduu da diyaaradu kala jeedo waa la aqbalaya dalaaqaasina u dhacaya ila waa wa maarata lagu ilaaqi karo oo imika jiro weeyaan lakin de waktigoodii ma jirin iska karaamaad iyo waxyaala noocaas taasina iyaduna de wax lagu xisaabtamo may ahayn karaamaadka laguma xisaabtamo xisaabta lama geliyo oo wax iska dhaca inuu ilaahay subxaana watacaala uu keenayo way dhici kartaa qofku inuu karaamo ku duulo laakiin de xisaabaadkan aynu inagu ka sheekeyn wixii dabiiciga baynu ah ka sheekeynana inagu wixii khaariqulcaadaa kama sheekeynayno wa qiila waxaa la yidhi fiihi qawlun aakharu anahaa taluqu qawl kalaa meeshan ku jiro oo yidhi waxani inaan udhacayn waa la ogyahay ninkan inuu gabadha furuu doonayay saasay ku furan tahayba xubal la sugi maayo wax dhacaya haddaad cirka fuushid waad furan cirna ma fuulaysa imikaysaa ku furmaysaa Eh, waa dabcan madaahibta kalena qaar baa qabta lakin madhabka imaam shaafici waa sidii hore ilaa wixii la helo ma furmayso wiiina lama helayo markaa dalaaq meeshaa ma jiro wain qaala hadduu ihahdo in ra'ayti lhilaala bisha haddaad aragtid fa anti aaliqun waad furan tahay fa ra'aahu hayruhaa cid ay aragto oo dee sidii markaa warkii lagu ogaado dalaqad way furmaysaa u fiirso haddaad bisha aragtid waad furan tahay markuu yidhaahdo hadalkaasi dabcan hadduu ina yidhaahdo waxaan ujeeday isha markaad ku aragtid oo isagu uu sidaa yidhaahdo dee waa la dhaarinayaa hadduu markaa dhaarto dee waa la rumaysan laakiin hadiiba maalan qofkii uu dhintay ama uu waash wuxuu ujeeday la garan waayo maxaa lagu xambaarayaa hadalkaa waxaa lagu xambaarayaa baa la yidhi cilmiga in wixii la ogaado oo cidda cid kalaba aragto deetana la ogaado inay bishii bilatay xadiidkii baana laga qaadanaya suumuu liru'yatihi wa afiruu liru'yatihi aragtida bisha ku sooma ma qof waliba inuu arkaa mise ciddii aragtaa kugu filan ciddii aragtaa kugu filan dalaaqiina waa saasoo kale baa la yidhiyo ru'yada bisha waxaa markaa curfigu uu yahay in wixii la arko in la ogaado inay jirtay markaa bishii inay bilatay wain ra-athu binahaari haddii ay aragto lam tatluqda ma furmaysa saa bisha kuma bilatee maalinimo hadday bishi cadadun weli dhicin ay bishii aragto ma furmayso laakiin marka qoraxdii ay dhacday bishiina la arko markaasay markaa furiinku u dhacay wain kataba alaaqa hadduu alaaq furo hadduu alaaq uu qoro alaaqiibuu warqad ku qoray wanawaa waanu niyooday ila marka la niyooday unbu baalku dhici jiray markii qoraal uu yahay wa kataba deetana wuxuu qoray hadalku qoray waxa weeye kataba alaaqdiibuu kuu fasiraya wuxuu ku qoray warqadda idaa jaaaki kitaabi warqadaydaasi markay ku soo gaadho qoraalkaygaasi markuu ku soo gaadho fa anti aaliqun waad furan qoraalkaygaasi markuu kusoo gaadho waad furan tahay buu soo qoray fa jaaaha markaa warqadii baa u timid kitaabkii baa u yimid waqadin maxaa iyadu masaxmay mawdicu alaaq waad furan tahay ay ku qornayd yaaba masaxantay e, waxa uu sii muuqata qoraalkaygaasi markuu kusoo gaadho intaasaa muuqata laakin waad furan tahayd ima muuqato lam yaqaci alaaq meeshaa alaaq ma dhicin soo arki maysid meeshaa wax dalaaq la yidhaahdo oo dhacay ma jiro maxaa yeelay de kitaabkii muu soo gaarin baa layihi qoraalkiisii qoraalkiisii soo gaadhay maqsuudkii dhamaabaa meesha ka maqan baa wixii loo socday ee maarata iyo markaa inaan meeshaa qoraalba soo gaadhin iyaa laga dhigaya wa inin maxaa haddii waxa masaxme uu yahay kayru mawdici alaaq meeshii alaaqu ku qornayd maaha intii kale marka kitaabkay kusoo gaadhadiyo kale hadday markaa ay qoranta ay ay masaxanta laakiin waad furantahay de ay soo gaadhay wa baqiya mawdic alaaq meeshii alaaqa ku qornaa ay weli iyadu sida tahay muuqato faqad qiila waxaa la yihi waa sida muctamadka ahe yaqacu wuu dhacaya waayo qoraalkii mar haddii maqsuudkii qoraalku uu soo gaadhay in qoraalkii o dham uu soo gaadhay baa laga soo qaadaya wa qiila qiil baale waynu eegeynaayo in kaana kataba haddii qoraalkiisu uu ahaa idaa ama in ataaki kitaabii qoraalkaygu haduu ku soo gaaro intaasun hadday ahayd waad furan tahay waqaca dalaaqu u dhacaya wain kataba laakiin hadduu soo qoray in ataaki kitaabii haada oo haadaada uu ku daray qoraalkayga kan ihi hadduu ku soo gaadho waad furan tahay dee qoraalkiisii kaa ahaa isagoo dhamaystiran wuu soo gaadhine lam yaqac ma dhacay qolada saasay yidhahdeen imaam nawowina kutubta qaarkeed waabu ku rajaxay dambe laakiin sida muctamedkaa meesha kol haddii alaaqii uu qoran yahay war ujeeddadii qoraalka laga lahaa way qoran tahay waanay soo gaadhay gabadhaasi way furmaysa wain qaala hadduu yidhaahdo in darabtu fulana fa anti aaliqun ninkaa haddaan wax ku dhufto ama aan garaaco waad furan tahay de markaa ilmo yar iyo waxa isku qabsadeen baa laga yaaba inay noqoto fadarabahu ninkii waxbuu ku dhuftay ama u garaaciy wahuwa meytu isagoo baktia ah. ninkiioo meyda oo aan noolaynba iyuu wax ku dhuftay lam tatluq ma furmayse la soco waayo garaacidi iyo waxaan wixii markaa xanuujinta dee maarata sababa ayaa loo isticmaalay dee qof meydi maba xanuunsanaye waxba taasi markaa garaaciddii wax ku xuray ma noqonaysaba la curfi ahaan iyaa laga leexinay wain qaala hadduu ihahdo in qadima fulanu hebel hadduu yimaado fa anti aaliqu waad furan tahay faqudima bihi la keeno meytan isagoo meyda qofkiioo meydoo la sidaa la keenay uu yihi hadduu markuu yimaado ad furan tahay lam tatluq de waba ila mabuu imana yuu yimid waa la keenaya buu iman dee wa in xumila haddii lasoo qaado mukrahan isagoo lasoo qasbay inta lasoo xidhxidhay yaa diyaarada waa la keenayba lam tatluq markaana ma furmay sababto waa maxay muu iman dee qof la sido <laughs> oo lasoo qasbay muu iman wa in ukriha haddii lasoo qasbay xataa qadima ilaa isagii isagoo lugeynayo uu yimid waanu ku toogin addi kala soco dhaqaaq lama soo qaaday markii hore kii hore waa la siday kan lama soo qaadina xabad baa dhafoorka laga ayaa soco baa la yihi sidaasuu ku yimid waayahay haddaba ma furmaysaa fa fiihi qowlaan halkaa waa la isku qabtay laba qowl baa ku sugane mid wuxuu leeyahay wuu furmay way furmaysa maxaa yeelay ninkii waa yimid laakiin ka ay markaa rajaxayaan oo markaa muctamadka ihi waa in aanay furmaynin maxaa yeelay ninkani waa qasban yahay kol aduu qasban yahay ikhtiyaarkiisa meesha uu ka baxsan yahay markaa ficilkii waxba isaga loo tiirin maayo wain qaala hadduu ihahdo in kharajti ilaa biidnii fa anti aaliqun haddaad amar la-aantay idan la-aantay ku baxdo waad furan tahay buu yihi fa adina lahaa markaasu haddana u ogolaadu iska bax ku yihi wahiya laa taclamu laakiin waanu ufasaxe baxda buu yihi wahiya laa taclamu laakin iyadu warka ma soo gaadhin fakharajad waana iska baxday iyadoo warkii soo gaadhin laakiin hadda isagu uu fasaxay ayay baxday waa lagu keenay adigoo markaa wadaadkaas maaratay meelaha jooga iyaa lagu yihi sheekh arrinta xalli saasaa dhacday shaw waa fasaxay lakin iyadu ismay ogeyn waana iska baxday horta way dambaabaysaa oo dembi way ku dhacday laakiin ma furantay sheekhu wuxuu ku yihi lam tatluq may bixin ma may may furmin maxaa yeelay kolkan ay baxaysay fasax baaba jirayba dee kol haddii fasax jiray ma furmaysa gabadhaas wain adina lahaa maratan hadduu mar u ogolaaday oo imika waan ku ogolaaday bax yidhi fakharajat bilidni ay idankii markii ku baxday deetana ay dee markaas dib usoo noqotay uma kharajat mar dambe ay haddana baxday bigayri lidni ogolaansho la-aan lam tatluq ma furmayso kol haddii intuu mar u fasaxay ay baxday oo bixitaankii mar la helay wixii dambe ee amar la-aan lagu helaa furiin ma ridayo imaamu shaafici warkiisibaa sidaa kitab kutubtiisibaa sidaa laga helay la asxaabtuna de way qoltii shaaficiyiin mahadal baa jira laakiin haddana bal masalada sida loo tawjiihinayo ila ninkani wuxuu yihi haddaad amar la-aantay ku baxdo waad furan tahay macnaheedu waa maxay wixii aan iyada kuu fasaxo xisaabta kuma jirta weeyaan masaaisha madhabka sa ku socotena waa sidaa marka haddana imaamkii markii ay baxday ee ogolaanshaha ay ku baxday ayuu dalaaqii hawada ku jiray soo kusoo dejiyey dee kaasina in soo deji kuma soo kuma degeyso ilan wixii markuu hal mar wixii waa in la helo markaasuu baaba'aya aya laakiin iminka bixitaan bilaa ogolaansha aba lama helin markaa dalaaqii mucallaqa ahaa maxaa baabi'iyey iyaa markaa la isweydiinaya imaam alxarameyn wuxuu yihi tawjiihu madhabi shaaficiyi casirun cindii masaladan madhabka imaam shaafici qaabka loo tacliilinayo ee loo tawjiihinayo ee maaragtay loo ishkaal bixinayo aniga waa igu adag tahay buui marka kol hadduu isagu sidaa yii imam alxarami hadduu sidaa yidhi inagaa ishkaa uhelina tawjiih waa iska dhaafay wain qaala hadduu yiraahdo kulamaa kharajti markastood baxdid ilaa biidnii ogolaansho la-aantayda mo ogolaanshahayga mooyaane markastood ogolaansho la-aan ku baxdid fa anti aaliqu waad furan tahay taasi iyadu fa aya maratin mar alla markii kharajad ay baxdo bikayri lidni iyadoon loo fasixin alaqad oo yani tii hore lamid maaha oo hal mar marka loo fasaxay baxdo mar mar labaadka hadday iska baxdo ogolaansho la sidii tii aynu imika soo kasoo baxnay uma badbaadaysaa tan mar haddii mar kasta la yihi mar kastoo iyada laga helaba de wiii waa utaagan way furbaysa wain qaal hadduu ku ihahdo in khaalafti amrii mar kastood ikhilaafti haddii aad ikhilaaftid fa anti aaliqun waad furan uma qaala markaasu eeg markaa eeg haddaad amarkayga khilaaftid kelmadda amar baa halkan wax laga dhalaalinaya hadaad amarkayga khilaaftid fa anti aaliqun waad furan tahay uma qaala markaasuu haddana yihi laa takrujii ha bixin ha bixin ma amar baa laa takrujii af carabiga marka la joogo waa nahyi laakin de inagu soomaali baynu nahay inagu wax nahyi laynama naqaana inagu inaga baxna waa inoo amar ha waa inoo amaro inaanan bixin bu amray baad leedahay soo ma ha kicin hadduu ku yidhaahdo ma amar buu kusiiy mise kuma siin de af carabigii waa nahyi oo amar lama yidha nahyi baa la yidhahda amar lama yidhaahdo marka luqadii carabiga loo noqdo amarku muxuu noqonayaa bax kac fadhiiso samee baa amar noqonaysa ha samayn amar ma noqote nahyi baa la yidhaha haddaba intuu yidhi mar kastood amarkay ah, wuxuu yidhi haddaad amarkayga khilaafto waad furan kadib uu haddana yidhi ha samayn sidaa ha fadhiisan ha bixin way khilaafto wixii bay samaysay ma furmaysaa mise ma furmayso lam tatluq ma furmayso maxaa yeelay amar may khilaafina maxay khilaaftay nahyi bay khilaaftaye dee gabadhan iyadii amar may khilaafin saasaa markaa la yidhi qolyaha qaarkood oo yidhi war curfigii wuu isbedeley imika wixiiba wada amar un baa isan soomaalida oo kale wixiiba amar baa la yidhahdaa imike waxaan wada amar waa loo wada yaqaanaaye ha furanteen qola tirna way jirta wain qaala tan aba kasii cajo badan baladu fiirso hadduu yihaahdo in badatuki bilkalaami haddaan hadalka kaaga horeeyo fa anti aaliqu waad furan tahay buui faqaalat markaasayaduna tihi wain badatuka bilkalaam anna haddaan kaaga horeeyo fa cabdii xurun addoonkaygaaba xor ah waaya fa kalamaha isagiibaa deetana la hadlay lam tatluq ilmaratu ma furmayso walam yactiqi lcabdu iyadon markaa ade la hadasho waxba xoroobi maayaan maxaa dhacay dee suutan kaga horreysayba kolkuu yidhi haddaan hadalka kaaga horeeyo waad furan tahay sawtan iyadiina tidhi haddaan aniguna kaaga horeeyo waabay kaga horreysaybe laakin de iyada addoonkeeda hi xorooy mar dambe mooya haday mar labaad hadasho mooyaan ilan iyada teeda imaka taliiqyada nimaka guntamayaa anna haddaan kaaga horeeyo addoonkaygaa xora bay tidhi marka horta isaga imika ma la hadasho mise lama hadal isagu markuu tacliiqii sameeyey iyay iyadii la hadashay khalaas de hadal dambe markaa isaga ku hadlo keedanaa ka horreeyey iyadiina dee waxa weeye teedii way taagan tahay deetana hadduu isagii la hadlo teediina meesha way ka baxay labadiiba saasay kubaabeen marka fakalamaadaas markaa waa muhiim bay qoraalku hadal ti dambe noqonaya ishaar noqonaya wain qaala hadduu idhaahdo in badatuki bilkalaami hadalka haddaan kaaga horeeya fa anti aaliqun faqaalat wain badatuka bilkalaami ana haddaan kaaga horeeya facabdii xurun fakalama isagii la hadlo lam taluq ilmar'atu iyadii furmi mayso oo hadalkiisa hadalkeedanaa ka horeeyey walam yactiqi cabdu de adoonkiina ma xorey o kan isagii la hadlay hadalkeedii dabadeed marka mid walba hadalkiisa maxaa ku xigay un baa mid walba waxaad u eegeysaa hadalkiisa yaa ku xigay hadday iyadii hadashay markuu isagii hadlay de markaa kaga hor aggiisa marka la eego wain qaala hadduu ku yidhahdo gabadhii wahiya fii maain jaarin daad bay dhex socotaa biyo socda iyo dhex taagan tahay markaasuu ku yidhi in kharajti min biyaha haddaad ka baxdid waad faanti taaliq waad furan wa in aqamti badda dhex joogtidna fa anti taaliq waad furan tahay daadkii wuxuu yihi biyaha haddaad sii dhex joogtidna waad furan tahay ka baxdidna waad furan tahay ku yihi lam tatluq waxba furmi mayso kharajat ama ha ka baxdo aw aqaamat ama ha dhex joogto iyadoona maxay ku badbaadi biyihii baa tegey biyihii markuu hadalka <laughs> ila biyihii way socdaane biyaha haddaad sii dhex joogtid oo lahaa markuu hadalka lahaa biyihii ay dhex joogtay maamika kuwo kale dhex joogtaa marka waxaad eegeysaa kelmadda ninka markay kasoo baxday wixii jiray ma sidiibuu jira mise sidii uma jira marka biyihii uu sheegay maahe biyo ka dambeeyo aan weli markii hore soo gaadh iyo ama da dhex taagan tahay markaa biyihii baa ka tegay waxba ma furmayso taasina wain qaala la hadduu ku ihahdo in shiti fa anti aaliqu an haddaad rabtid waad furan tahay rabtid waad furan fa qaalat fi lxaali isla markii hadday tirahdo shitu waan rabay maarata waan rabaa waan doonay de dalaqaad way furmaysaa ilan waa taa doonay tiri wain akharad hadday dib dhigto hadalka jawaabta haddaad rabtid waad furan markuu yihi markii may jawaabin way dib dhigtay lam tatluq markaa ma furmayso maxaa yeelay waxaan waa tafwiidki aynu xalay soo maraynayo waa iyadii uu isfur uu kuleeyahay oo kale marka waa inay isla markiiba ku dhawaq hadii ku dhawaaqi weydo waa tamliigiio ma furmayso wa qiila qiil baale idaa wujidat ilmashiiatu rabitaankii haddii la helo fi lmajlisi intaan la kala tegin isla markaaba inay jaabtaa shardi maahae intaan weli la kala tegin haba dib dhigtee hadday ku dhawaaqdo dalaqad way furin waa xalay waynu soo marray khilaafka noocaas oo kalea ama habeenadii habeenadii ka horreeyey baa laga yaaba inu soo marnay waa qabuulkii khulciga kusoo marnay khulcigii khulcigu qabuulkii u baahnaa ma tafwiidka tafwidka soo xali mehen tafwidkii soo marnay tafwidkan kusoo marnay ma fi lmajlis ba marka cala alfawr la ihahdo fawrkiisaasi deg ma fi lmajlis ba mise waa fi lxaal alaa kuli xaal tafwiidka halkaynu kusoo aragnay inay xalay ahayd iyo habeenkii soo horreysa ad ma kala garanaya tafwiidka markii laga hadlayay halkaas ku jirta wain qaalat hadday tiraahdo shitu in shita wuxuu yihi haddaad rabto waad furan tahay markaasay tiri haddaad rabto waan raba kolkuu isagu yihi dalaaq waad rabtaa haddaad dalaaq rabto waad furan tahay isagu markaa haddaad ku xidhay soo ma iyadiina waxay tihi haddaad rabto waan raba may furantay mise may furmin lam tatluq may may furmin ila haddaad rabta buu yihi marka waxaa la rabay inay sheegto rabitaankeedi waan rabaa tiraahdo bay odhana iyadiina rabitaan caliqan bay keentay rabitaan caliqani dee rabitaan markaa rasmi oo saxa ma noqonayo wain qaala hadduu yidhaahdo man basharatnii bikada ama man basharanii bikada warkaa waxa noocaasa cidda iigu bushaaraysaa fahiya aaliqu tii waxaa iigu bushaaraysaa way furan tahay ma garanayo dee ta u bushaaraysa wuxuu furaye ila bushaaradu waa war lagu farxo baa la yihi war lagu farxo marka war lagu farxo oo run ah ayaa bishaaro la yidhahdo hadduu been yahay bishaaro maaha warku hadduu been yahay bishaaro lama yidhaahdo marka haddaba wuxuu yidhi hadday tii ii bushaaraysaa waxaa iigu bushaaraysaa way furan tahay fa akhbaratu imra'atuhu bidalika deetana xaaskiisii iyaaba ugu bushaaraysayba man basharanii bikada ama man basharatnii bikada fahiya aaliq islaantiisii baa ugu bushaaraysay wahiya kaadibatu beenna way sheegaysay lam tadlo ma furmayso waxaasi bishaaro lama yidhahdo bishaaradu waa maxay waa war saxa laakiin war beena qofku sheg waba kugu bishaarin baa wain qaala hadduu ihahdo man akhbaratnii ama man akhbaranii biquduumi zaydin ninkii hebel ahaa inuu yimid qofkii ii sheegaa tii ii sheegtaa fa hiya aaliqun way furan tahay hadduu idhaahdo fa akhbaratu ay u sheegto wahiya kaadibatun iyadoo been sheegaysay dalaqad way furmaysaa ilan waa ware beentuna waa war runtuna waa war labadaba war weeyaan laakiin bushaara aanay noqonayn ba markay been tahay laakiin hadduu war uu yihi qofkii warka noocaasa ii sheegaa wuu furan yahay way furantahay ti ii sheegta hadduu yihi mar hadday usheegtay been baa sheegaysa way ku furmaysaa la soco wain qaala hadduu ihahdo in kallamti fulana ninka hebel haddaad la hadashid fa anti aaliqun waad furan tahay ninka haddaad mar dambe la hadashid waad furan tahay bu fakalamatu maj ninkii u waashay deetana isagoo waalan bay la hadashay aw naaiman ama isagii oo hurday la hadashay ma furmaysaa lam taluq baa la yihi ma furmayso saasuu sheeku yii waayo qofkan waalanna qofkan waalanna waxa isagana sheekhu uu in isagana waxaa lagu leeya aan hadal la odhanin laakiin lagama yeelin sheekheynku halkaa sidaa maaragtay lama rajixin waaa la ninka waalanaya waa la kala qaadaya kahurda kahurda hadalka lala hadlaya waa laqwi macno male lakin ninka waalan miyaan lala hadal ninka waalan waa lala hadlaa fadhiisaa la odhanaya ina mari baad waad la hadlaysaa waad sasabaysaa waa lala hadlaa markaa ninki waalan hadday la hadasho way furmaysaa la soco wain kalamadu hadday la hadasho bxayu yasmacu isagoo maqli lahaa ilaa anahu tashaagala bishayin laakiin waxbuu ku mashquulsanaayo falam yasmac muu maqalba waxay leedahay muu maqlay haye may la hadashay mise lamay hadal way la hadashay dalaqat way furmaysa inuu maqlaa khasab ma aha kol haddii uu maqli karayey eeg iyadoo gurigeedii joogtay isna uu suuqa joogo maxamedow sidaa iyo sidaa yeel hadday iska tidhaahdo waxaasi la hadal maaha laakiin intay utimid meeshii uu joogay timid meel hadalku kasoo gaaraya timid iyay la hadashay isagaa mashquulsanaa ama shoog iyo waxbaa haystay baa la yidhi wuu isla maqnaaba waxay ku leedahayba muu dhuuxayno muu dhuganaynin way furmaysaa gabadha ayad waa la hadashay wain kalamathu ama wain kaana saana qoran wainka wain kaana asama sidaa wain kalamatuna waa caadi musaqda qaad baa qoraysa wain kalamathu asama isag isagoo dhagabeelay oon dhagaba dhagihiisiiba joogin hadday la hadasho waxba maqlaynba ama wain kaana asam hadduu dhagala yahay markaan ayla hadlayso falam yasmacu warkeeda maqli waayo lisamami dhagala-aanta daraaddeed ayuu u maqli waayey may la hadashay mise lamay hadal waa isku haystaa miya la hadashay mise lamay hadal wixiidan hadal ma la odhanaya mise lama odhanayo nin dhagala inaad ku tirahdo fadhiiso fadhiiso fadhiiso faqad qiila waxaa la yihi taluqu way furmiyo dee waxaasi hadal wuu noqonaya way la hadashay ninkaa waqiila waxaa la yihi oo kale laa taluqu may gabadhani furmi mayso kii hurday buu lamid yahay sanaana rajaxan waxaa rajaxan kii hurday iyo kaa dhagahala labadiiba hadalku ilanima gaaraye ka hurdaaba ayaaba xaalad roono laga yaaba hadalki inuu ku tooso kii hurday baaba dhaamo oo laga yaaba inuu ku tooso kii hurdayna waynu soo marno isaga xataa khilaaf may gelinba muu gelinba sheekh wadig oo wixiisu hadal lama odhani kana waa waa lamid wain qaala hadduu ku yihahdo in kallamti rajula fa anti aaliqu nin haddaad la hadasho buu yihi waad furan tahay wain kallamti awiilan mid dheer haddaad la hadashona fa anti aaliqun waad furan tahay wain kallamti faqiihan mid faqiiha haddaad la hadasho fiqiga yaqaana fa anti aaliqu waad furan tahay saddex arrimood bu ayuu ukala dhigay waaya fa kallamad haddaba waxay la hadashay rajulan nin keliyay la hadashay laakiin ninkii keliyay la hadashay awiilan nin dheerna wuu ahaa <laughs> ninkii ninki keliya la hadashay iyaa wixii uu sheeg sheegay laga wada helay de intiio jeerba way ku furmaysaa alaqa halaaha saddexdiiba ilan saddexdiiba way dhaceen ninna way la hadashay faqiihna way la hadashay qof dheerna way la hadashay dee markaa saddexdii dalqadoodba way ku dhaceeno la soco wain qaala hadduu ihahdo anti aaliqun an dakalti daar tani waa xagga af carabiga kelmadda carabiga naxwaha iyay calaaqa la leedahayo anti aaliqun an dakalti daar carabigeed sidiisa waxay tahay waxaad u furan tahay inaad guriga gashay inaad guriga gashay daraadeed baad u furan tahay markaakaasi ma alaaq caliqan ba mise waa alaaq toosa waa alaaq oo toos bay u furan tahay laakiin waxaa dhici karta qofkii aan afcarabiga aadka u aqoon isagoo in ku dhawaaq isle inuu an iska yidhaa oo anti aaliqun an dakalti daar haddaba wuxuu ku yidhi bifatxi alifi alifka hadduu fadxiyo hamsihii wahuwa yacrifu naxw qofkan hadduu naxwaha garanayay oo in iyo an say u kala duwanyin u yaqaanay dalaqad fi lxaal furmaysaa waxba tacliiq maaha lakin haddaanu garanaynin war maxaad ugala jeeday de waxaan ujeeda hadday guriga gashay inay furmayso ha waxaan lena adaba ilaa gurigii gasho kaa furmi mayso wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun liridaa fulan ogolaanshaha fulaan baad ku furan tahay ogolaanshaha ma ma raali noqoshada hebel iyaad ku furan tahay dalaqad fi oo yani waxa weeya hebel ba hebel oo raalli ah daraadii maadaama uu hebel ogolaaday waad furan tahay sidaasaa hadalkaagu da dhacaya soo arki maysid e ma aha markuu ogolaado ama uu maaratay ayaad furmaysaa ma aha ogolaanshaha hebel baad u furan tahay haddii la yidhi yani isagaa ogol oo mar hadduu isagu ogol yahayna waad furan tahay weeyaan saa iyadana ula soco haddaba fain qaala hadduu yidhaahdo aradtu in radiya fulaan war tacliiq baan ugala jeeday oo qofka la soo weydiiyo hadduu isagu ogol yahay baan ujeeday qubila minhu ayuu sheeku yihi way dhacdaay oo waa loo jeedi karaay ha laga aqbalo buu yihi waa arrin aan fogeyn waqiila waxaa la yidhi waa muctamadkiie laa yuqbal laga dhegeysan maayo waayo dee tacliiqu qaab buu lahaay qaabkiisii lamuu imane qaab aan tacliiq ahayn hadduu ukeenay waxba markaa taasi mid la aqbalaya noqon mayso wain qaala haduu ihahd anta waad furan tahay buu ku yihi markaasu markaa mudatana ayuu yihi warsa umaan jeedin aradtu in dakalti daara yani waxaan ujeeday haddaad gurigaa geshid oo waxba ii qadarnaabu waad furan tahay walamaan jeedin imikaa toosu furan tahay yani haddaad mar dambe waxaa unoqotid oo waxbaa ii qadarnaa haddaad gurigaa geshid haddaad ninkaa hebel la hadashid waxaasaa ii qadarnaayo aanan afka kaga dhawaaqin laakiin saasaan ujeeday miyaa laga dhegaysanayaa lam yuqbal fi lxukmi horta maxkamadu ka maqli mayso war kale ee dalaaqii way ku socodsiin waduyina fi ma baynahu wa bayn allah caza wajal laakiin markay isagii de islaantiisi guriga isla tagaan hadduu iyadii ku qanciyo ay u aragtay inuu run sheegayay ma ka aqbali karta oo xaqiiqa ahaan ma anfacaysaa hadduu sidaa niyooday oo ujeeddadiisu ahayd oo xaqiiq ahaan gabadhii kama furmaysa miya taasi isagiyo ilaahay baa laisu daynayaayo haddii uu de sidaa ujeeday kama furmaysa wey hadduu runtii ay tahay oo ay ujeeddadiisu sidaa ahayd isagii ilaahay baa is oge kama furmayso lakin inagu maxkamadda markaan joogno waxaan xukumayna alaaqaasi inuu dhacay wain qaala hadduu ihahdo anti aaliqun in dakalti daar haddaad gurigaa geshid waad furan tahay uma qaala haddana uu yihahdo anatu fi waxba haddaad gurigaa geshidda waan iskaga daray uune yani imikaba waad furan tahay baan ujeeday wuu isku cusleeyey kaasi soo isagaaba isku sii adkeeyey qubila minhu waa sax baan wadada ka baan lenahay shaqo kumarheed wain qaala hadduu ihahdo idaa jaaa rasu shahri bisha marka madaxeedu yimaado fa anti aaliqun waad furan marka bisha madaxeedu ama bisha bilato ayaad furan tahay bu uma qaala markaas haddana yihi cajaltu laki dalik waaban kuusoo qadimay waaban kuusoo qadimay marka ulamala jeedo inuu imika dalaaq cusub ride kii bisha dhici lahaa imika ha dhaca ugala jeedo lam yatacajal saas ma dhacayso lakin hadduu dalaaq caadiya imika dalaaqayo dee ha dalaaqo laakiin kii bisha sugayay iyaan soo qadimayaayo isagii unbaa imika dhacaya taasi ma dhacaysa kaasi afkaaga uu ka baxay adigana marka waa weyaan ma milkidid ma maamuli kartid wain qaala hadduu ihahdo in dakalti daara fa anti aaliqun guriga haddaad gashid waad furan tahay uma baanat minhu kadibna ay kala tagaanba si kale u kala tegeenba ama khuluc ha noqoto ama guurkoodii ha fasakmo almuhim way kala tageenba oo guurkoodii wuu dhammaaday iyadoon gurigiiba gelin uma tazawajaha dibbuu haddana usoo guursaday fadakalat daara markaa kadib bay gurigii gashay iyadoo guur cusub uu hadda ku qabo iyay gurigii gashay fa fiihi halaathatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan guriga ay gashay imika ma ku furmaysaa mise ku furmi mayso axaduhaa midi waxa weyaan tatluqu way furmaysaa mar haddaanay hore guriga u gelin dee alaaqii sidii buu u taagan gasho way furmaysaa kaasi waa mid waani ka labaad waa muctamadkii laa taluqu ma furmayso waa kii rajaxnaa weyaan ma furmayso maxaa yeelay dee furiinkaasi alaa guur hore iyuu calaaqa la guurkaasina waa dhamaaday iminka waxaan lagu wada joogaana waa guur cusub guurkan cusub alaaqii hore shaqo kuma yeelanayo whaaliu ka saddexaad wuxu le qowlka saddexaad waynu kala qaadaynaayo in caadat bacda thalaai haddii waxaanay markan hore ku kala tegeen uu saddex dalqadood ahaa saddex dalqadood baa u kala dhamaatay nin kale haddana gabadhii guursaday kadib bay ninkeedii hore isku soo noqdeen hadday sidaa tahay lam tatluq waxba furmi mayso oo guurkii hore dee wixiisii u dhamaystay kana waa guur cusub wain caadad qablahu laakiin kii hore on dalqadihiisii dhamaysan guurkiisii hore oo dalqaduhu aanay ka dhamaan hadii guur cusub ay ugu soo noqoto dalaqad way furmi buu kani leeyahay walawalu asaxu buu isagu sheeku yihi sida asaxii waa qowlka hore buu yihi tatluqu masaladan hore aynuu soo marnay soo ma halkaynu kusoo marnay khulcigii ha markii u ina khulcigu waa karaahiyo laba xaalo mooyaane xaaladii labaad saynu ku furdaaminayno tanaabay ahayd halkaa sheekhu muxuu inoo soo rajaay rajaxay alaصaxu anahu yaklusu min alxinsi oo kan labaada imika aynu rajaxneen laakiin halkan ka koowaad buu rajaxay markaa sheekhu dee tarjiixiisi baa iskhilaafay halkaa wixii ku rajaxay iyo halkan wixii ku rajaxay ayaa iskhilaafsan kii uu halkaa ku rajaxay baana sawaabkaa waana masaladan dhexe masaladuna waxay noqonaysaa qaacidadii ahayd azaail اlcaaid hal huwa kaladii lam yacud aw kaladii lam yazuq qaacidana waad garanaysaan hada wsala اllah waslm alى nabiyina mxamedi wallah aclam alaqat aakhir alcumur cumurka aakhirkiisay furmaysaa maxaa laga faa'idayaa bu yihi alaaqa eg yani intii aanu dhiman in yar ka hor inuu alaaqaasi dhacay de markaa hadday laba dalqoodoo hore qabtay tii saddexaad bay noqonaysaa dhaxalkii waba ku yeelan mayso la soco faa'iidooyin badan buu leeyay xataa yastabriaha bixaydatin huwa lmuctamed sidee arrintaa loogu xaqiijin karaa sawnagii nidi xaamiladu way xayda haddana dee istibraaga dhami intaas ku dhisan yihin addoontiiba istibraaga loo sameynaya taasay ahayd marka khalabatudanigaasa dee ayaa lagu soconaya wain kaanat ilaamilu taxiid lakin hada waa naadir wax naadira wey ayu waqtin lam ualiqi fa anti aali famadaa zamana yumkinu an yualiqa falam yualiq alaqat miyaanay laba dalqadood ee kalena xilligay rajcada ku jirto aanay ku dhacayn maya ayu waqtintu iyadu ma keensanayso takraar ma keenside kulamaa un baa takraar keenta waktigii aanan kufurin waad furanta hadduu yidhaahdo hal mar un bay dhacaysaa ma soo noq noqonayso ya takraarka ma keenaa takraarka maxaa keenaa kulama mar kasto hadduu ihahdo mar kasto lakin haduu ihahdo markii aanan ku furin waad furan tahay ama waqtigii aanan ku furin waad furan tahay takraar maaha wallahu aclam